allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wzidna cilma alxamdu lilahi cla kulli xaal nacuudu billahi min xaali ahli nnar waxaanu weli ku jirnaa kitaabkeennii alfiyat siira waa casharkeennii shanaad wuxuu sheekhu leeyahy caleyh raxmat ullah baabu dikri ta'yiidihi sala allahu caleyh wasalam bimucjizati alqur'aani almajiid wuxuu sheekhu u baabaysanayaa dikri ta'yiidihi sheegid la sheegayo ilaahay ayidaadda uu ku xoojiyey nabiga kariimkaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh bimucjisati alqur'aan mucjisada qur-aanka ah ee nebiga ilaahay ku galaday ayaynu tilmaamaynaa buu leeyahay almajiidina qur-aankaad ka sifaynaysaa waa qur-aankii sharafta badnaa wa jacala allaahu ilaahay waa u yeelay lahu linabiyi nebiga wuxuu u sameeyey alqur'aana qur-aanka ayuu ilaahay u yeelay aayata xaqin isagoo aayad xaq ah calaamad xaqi lagu garto isagoo ah calaamadaasoo acjasad ah itaal beelisay khalqigii burhaanan min jihati alburhaan xagga deliilnimo deliil caddaan ahaan ayay u caajisgelisay aqaama waa joogay fiihim dhexdooda cashirin toban ayuu joogay ay cashru sanawaat yadlubu isagoo raadinaya ityaanahum inay la yimaadaan bimilihi qur-aanka wax la mida faqulibuu waa laga xoog batay oo waa la iman waayeen summa intaa ka gadaalna bicashri suwarin toban suuradood buu ka dalbanaya faqulibuu iyana waa laga xoog bato way keeni waayeen bisuuratin suuradna waa ka dalbaday haddana falam yutiiquuha suurad inay keenaanna way awoodi waayeen walow qasiiratin walow suuratin qasiiratin suurad gaaban oo innaa actaynaaka alkawsar oo kalena ah way keeni waayeen wahum iyaguna lacamrii ay lamucammirii ilaaha cumrigaysiiyaan ku dhaartaye alfusaxaa'u waa niman aftahana allusnu hadal badan oo yaqaana luqada yaqaan fanqalabuu way laabteen walxaal hum iyaga oo xayaaraa wareersanoo lukunun afkarooca eray odhan karayn nimankii aftahanka ahaa markii la yidhi qur-aankeena waxay noqdeen lukun qaaraan eray soo roganayn oo afkoodu xidhan wa usmicuu waa la maqashiiyey xagga ilaahay baa laga maqashiiyey attawbiiqa canaan iyo wataqriica dhagakagaraac canaantu markay sii badato ayay noqotaa taqriic in dhagah laga garaacayoo kale ladalmalaa mala'a iyo dadka bulshaweynta dhexdooda ayaa lagu canaanto lagu garaacay muftariqan xaala kownuu muftariqiin iyaga oo kooxa kooxa ah majmuucan ama iyaga oo wada jira falam yafuh muu kala qaadin minhum xaggooda fasiixun mid aftahani bishafa dibin ma kala qaadin mucaaridan xaala kownii mucaaridan lilqur'aan isagoo qur-aanka caaridaya bal inuu kala qaada iska daaye alilaahu allaha weynbaa sarafa ka leexiyey sheekhu halka wuxuu ka gelayaa mucjiso ka mida mucjisaadka waaweyn ama aynu odhan karno waa mucjisada ugu weyn ee nabigeenna kariimkii salawaatu rabbi wasalaamu calayh la yimi mucjisa min acjasa yucjis baa laga keenay waa shayga lagu farabeelo ee wax lamida lala iman kari waayo ayaa mucjiso laydhaa ay acjasa alkhalq dadkiibaa faraha ka taagtay oo la iman kari waayay mucjisaduna sa dadyawga qaarkii leeyihiin rasuullada shardi uma ee waa u daliil shardi uma ee waa u daliil markuu sheegtu idhaa allah i soo diray oo in ilaahay ku soo diray maxaa u daliila shaygana u daliila dabeetana wixii buu tilmaamaya waa caddayn ile innagu kulamaanaan joogin ilaahay inuu kusoo diray manaanaan maqlayn manaanaan ku daalacanayn caddayn baan u baahannay deetana mucjisaduu tusaya mucjisooyinkuna waa laba mucjisa macnawiya iyo mucjisa xisiya mucjisa waa macnawi oo xagga macnaha iyo qalbiga laga dareemaya lamana taabanayo lamana arkayo lamana urinayo midna waa mid intaa xawaasta lagu gaadhayooo ishu qabanayso oo calaacashu qabanayso oo la gaari karay oo la ambiyadii hore waxay u baneen mucjisaadkoodu qaar xisiya mid hal dhagax looga soo saaro mid ul la siiyo mid gacantiisu ay ifayso mid dab lagu rido oo dabkii ku guban waaya mid dadka indhaha la bogsiiya qaar kuwa dhintay soo nooleeya mucjisooyin noocaasoo fara badan bay lahaayeen nebiga ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu isugu daray labadii noocba se imaamu shaafici leeyi maa min nabiyin ucطiya mucjizatan ila waacda allahu nabiyana milaha alimaam shaafici wuxuu yidhi nebi kasta mucjisadii la siiyey nebigeennana mid lamidaa la siiyey marka baab gaaraa jiraynu ku gaari doono insha allah mucjisooyinkao dhan takowga ka ahina waa qur-aanka aanku waa mucjisa waana mucjiso macnawiya ilaa qiyaami saaca ayuu mucjisada ahaanaya tii buu sheekhu ka hadlayaa wuxuu leeyahy ilaahay nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu uga dhigay qur'aanka markii la weydiiyey mucjise muxuu yidhi awalam yakfihim anna anzalna ilayka alkitaab waa nimankan mucjisada ku weydiinaya miyaanay ku fillayn kitaabka qur-aankaynu soo dejinnay oo kitaabka qur-aankiisuu mucjiso u yahay wuxuu mucjiso u yahay ummaddan oo carab laydhaa oo isugu jirta koodii aftahanka ahaa iyo koodii xikmaawiga ahaa iyo koodii dhaqaalaha hayay iyo koodii rugcadaaga ahaa iyo mid walba isugu jira ayaa waxay yidhaahdeen maxamedow keliga baa la yimi wax ilaahay soo dejiye maaha suuli anigoo keliya haddaan la yimi malaayiin baa idinku tihiin malaayiin haddaa malaayiin tihiin bal qur la imiyo la kaalaya noociisa way awoodi waayeen deeta waxaa yidhi iskaba daaya inta kale oo boqol iyo afarta suuradood kale iska daaya toban suuradood oo keliya keena dhiskawn baabaan idiin samaynaynah hoos baabaan idinka jaraynah way keeni kari waayeen tobankiina sagaal baanu haddana idinka daynay bal hal suurad oo kuwa yaryar ah keena nag weliba waxyaalo badanoo bini aadamka ku cudurdaartaan cudurdaarkiina waa laga suuliyey maxay ku cudurdaaran karaa waanu la iman karnaaye wakhtigaana cidhiidhiyaya wakhtiga waan la iman laayo sidaad u gabeeda waan u gabilaaye wakhti baanan haynin iyaga waa loo dheeray wxu sannadoodsaddexiyoaaatan sannadood waa idinkaa wakhti cidhiidhiya maaha hadday ku cudurdaartaan inaanay qudro lahayn waxaa lagu yidhi fasiix baa tiin kun gabay baa leedin iyo malaayiin maahmaahood dad aftahanaa tiin oo aflaan idima hayso afkii waa taqaanaan iyadana qudradiina waa haysaan hadday ku cudur daartaan sucuubat almatluub waxaan la weydiinayaa inuu adag yahay waxaa loo sheegayaa inaanu adkayno ereyadan ayuu ka kooban yahay xarafaa ku hadashaan qur-aankuna xarafuu ka kooban yahay xaraf ee maxay ahaa kii xaraf aliflaamiim xaamiim nuun caynsiinqaaf weliba soddonka jis haddii aad ka cudurdaarateen iyo suuradood waa laydin yareeye tobanka dhigta tobankii hadduu idinku adkaadeena suurad ka dhigta hadday ku cudurdaartaan inay noociyad keliya yihiinoo ay yihiin dad keliya waxaa lagu yidhi cid alle ciddaad doontaan isticmaala wain kuntum fii raybin mima naslna cla cabdina faatuu bisuuratin bimili wadcuu shuhadaa'akum min duuni in kuntum saadiqiin ciddaad doontaan adeegsada bal ibliis iyo jin adeegsada way awoodi waayeen marka taasi waxay tusaysaa inuu quraanku yahay wa xagga ilaahay ka yimi subxaana wa tacaala waayo haddaanu xagga alla ka iman lahayn oo uu yahay wax caqli biniaadan ka soo maaxday dee boqolaal iyo kumanaan caqli baa meeshii maraya qaar baa isyidhi la kaalay oo waxay la yimaadeen wax ubadka ereeri ku qoslayaan musaylamatulkadaab markuu doqmaa harowsanay dee wuxuu ahriyaya waxba ma ahayn kii ugu dhowaabaa ku yidhi ashhadu inaka lakadaab wallaahi waxaan qirayaa inaad beenaalla tahay waa kii ugu dhowaa raiisul wasaarihiis kii ku-xigeenka u ahabaa yidhi waxaan qirayaa oo boqolkiiba boqol qiraya inaad tahay laakiin hadda maxaan kuula socdaa lakadaabu rabiica axabu ilaya min saadiqi mudar kan beenaalensku qoyska nahay ayaa i dhaama runlaha reeraha kale marka intaasaa lagu raacayay kutubta siradana waa ku qoranyihin wuxuun lagu qoslaayo ayuu akhriyi jiray wuxuu sheekhu yidhi wajacala allaahu ilaahay waa u yeelay lahu nebiga alqur'aana qur-aan buu u yeelay aayata isagoo aayad xaqa ah calaamad xaqnimadiisa lagu garanayo acjasad itaal beelisay khalqigii burhaanan min jihati burhaan xagga deliilnimada deliil cad qul haatuu burhaanakum burhaan waa deliil caddaantiisu ay xad dhaaftay baa burhaan la joogay nebigu fiihim carab dhexdooda cashrin toban ayuu joogay yadlubu wuxuu raadinayay ityaanahum inay la yimaadaan bimilihi qur-aanka wax la mida ah. oo ilaahay baa subxaana wa tacaala lahaa qul lain ijtamacat ilinsu waljinnu cala an ya'tuu bimili hada alqur'ani laa ya'tuuna bimilih walow kana bacdum libacdin dahiira xataa hadday iscaawiyaan faqulibuu waa laga xoog batoo way la iman waayeen uma intaa ka gadaanla tuulibuu bicashri suwarin waxaa laga dalbaday toban suuradood iyana falam yaqduruu calayha bisuuratin baa laga dalbaday markii ugu dambeeyey falam yutiiquuha falam yutiiquu may awoodin ha suuraddii yaraydna walow qasiiratin ay walow suuratin qasiira suurad yaroo gaabanna allah ka yeele wahum iyaguna lacamrii maaha inuu umrigiisa ku dhaaranayo waayo ma bannaano qofku inuu cumrigiisa ku dhaarto laakiin lamucammiri bay noqonaysaayo allaha cumrigay siiyey baan ku dhaartaye hum iyagu alfusaxaa'u wa aftahan allusunu eray badan oo afka aad u yaqaana fanqalabuu way noqdeen walxal hum iyagoo xayaaraa wareersan lukunun oo afkarooca ah, oon eray soo celinayn wa usmicuu waa la maqashiiyey xagga alla laga maqashiiyey attawbiikha canaan iyo wataqriica guulguul in la guulguulo oo geesaha laga garaaco ladalmala bulshaweynta dhexdeeda ayaa qur-aan lagu soo dejinaya warweydinkii lahaa waa beene balkeena muftariqan xaala kwnihii muftariqiin iyaga oo kooxa kooxa ah majmuucan iyaga oo dhammaystiran ama ha dhammaystirnaadaan oo meel ha wada joogaan ama ha qaybqaybsanaadaane intaa waxaa ku dhacayay canaan iyo dheeka garaac falam yafuh faaha yafuuhu waa markuu afka kala qaado falam yafuh afka ma kala qaadin minhuma xaggooda fasiixun nin aftahani bishafa eray muu samaynin mucaaridan isagoo caaridaya lilqur'aani qur-aanka bal ha yeeshee alilaahu allaha weynbaa sarafa ka leexiyey sheekhu ugu dambeeyey uu yihi balililaahu sarafa wuxuu u iishay qowl aad iyo aad u daciifa oo ay leeyihiin qoloyin muctasila laydhaa oo la yidhaahdo alijaasu bisirfa qowlkaasi sheekhuna waa caalim weyn oo muxadis oo faqiiha oo suuliya laakiin jalla man laa yakhda cid aan qaldamini waa alla un subxaana wa tacaala waxaana la ydhaha inna likulli jawaadin kabwa faras kastaa maalin buu turunturooda sheekhuna halkan mar waa mid ka dhacday uu ku turunturooday alijaasu bisirfa waa maxay muctasila la timo waxay leeyihin qur-aanka ilaahay markuu leeyahay qur-aan la mida keena ama toban keena ama hal keeneeh way keeni karayeene ilaahay baa ka jeediyeyoo awooddoodii xagga qur-aanka u jeedsan lahayd ee qur-aan keeni layd umbaa la jeediyey marka awooddii way leeyihiin ay ku keeni laayeen wax la mid laakiin ilaahay muxuu sameeyey gebigoodaba wuu jiheeye alla ninkuisiri wuu keeni karayaaba meel kaleu afka u saarayoo hawl kaleu u dirtayoo mabuu wuu ka mashquuliye waa qowl baatila muxuu ku yahay dee qur-aankaa caddaynaya inaanay awoodayn qul lain ijtamacat ilinsu waljinnu ala an ya'tuu bimili hada alqur'aani laa ya'tuuna bimilih laakiin waa la jeediye lama odhan haddaaba tidhaahdo way awoodi karayeenna maxaad caddaysay inuu qur-aanku yahay mid la keeni karo tii laga cararayay lafteedii baad la timi balililaahu sarafahudaasi waa qalad balililaahu acjaa haddaad tidhaada bedel intaasaad ku bedeli balililaahu acjaa ilaahay ayaa caajisgeliyey oo awood beeshiiyey faqaa'ilun yaquulu hada sixru wa qaa'ilun fii udunaya waqrub gaaladii waxay u qaybsameen faqaa'ilun faadaas waa faadii fasiixada faqaa'ilun qaa'il baa yaquulu odhanaya haadaa qur'aanku sixrun waa fal weey wa qaa'ilun mid kalena wuxuu odhanayaa fii udunaya labadeeda dhagood waxa ku sugan waqru culaysoo ma fahmi karayo ma qaadi karo wa qaa'ilun mid saddexaadi yaquulu wuxuu odhanayaa oo minman ciddii ka mid ah qad taqow xadgudubtay laa tasmacuu ha dhagaysanina lahu lilqur'aani qur-aanka ha dhegaysanina wa fiihi qur-aankana falqow ku buuqa mar alla marka quraan aan maqashaan ku buuqa oo ciyaala suuqa qaabkiisii ugu buuqa wahum iyaguna idaa qad khala hadduu la gaar noqdo bacdun barhkii bibacdin barhka kale ictarafuu way qirtaan bianna xaqan xaq inuu yahay maa talaa wuxuu ahriyay muxamed wuxuu nebi muxamed akhriyey inuu xaq yahay ayay qiraan iyo waanahu inuu yahay waanahu amniyo shaniye laysa kalaama albashari inaanu ahayn hadal bini aadam bay qiraan waanahu amar iyo shaniye laysa lahu inaanu ahayn bimuftari mid abuurtay inaanu ahayn intaaba wa qiraan ictarafa alwaliidu waliid baa qirtay waliid muqiira uma nadaru nadar ibnu xaarisna waa qirtay wa cutbatu cutbadna waa qirtay bidaaka intaa wastaqaruu waanay ku sugnaadeen wabnu shurayqin ibnu shurayq wahwa alakhnasu wa akhnas ibnu shurayqe baa'a waa la noqday arrintanu isaguna la soo noqdayoo qirtay kadaa waxaa kuula mida abujahlin abujahalla waa qirtay walaakiin ha yeeshee ublisuu waa la aamusiiye ublisu afkooda juuqda gabayo way hadli kari waayeen laakiin way wada qirteen waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid ah ee tilmaamaya qur-aanka xaqnimadiisa ee calaamada koowaad ee lagu garanaya inay ahlu baadil yihiin dhammaantood way kala wadaduwayiinoo tanaaqud baa ka dhexeeya marka la weydiiye la yidhaahdo war waxani waa maxay midba meel buu ku taaraya mid wuxuu odhanaya waa sixir ninka wataana waa saaxir mid wuxuu odhanaya waa shicir ka wataana waa shaacir mid wuxuu odhanayaa waa kahana waa maartay waa nin xidiginayo meelaha egeegaya ka wataana waa kaahin mid wuxuu odhanayaa asaatiiru lawaliina iktatabaha waa warqadihii iyo waraaqihii hore iyo culmiyadii horeu soo qorqortay fa tumla calayhi bukratan waasiila shaygana beennimadiisa maxaa lagu gartaa meel baan laysugu duwanayn dad haddaad doonayso se nimanka sameeyaan dad haddaad doonaysa inay beentooda runtooda kala ogaato waad la kala faqaysaa afartii wada socday umaad mid boqol geynaysaa maxaa wadeen dabeetana meel buu ku dhufanaya islaam baan booqanayn meeoday ku sii soconnay mee kan iyo kanaanu wadnay markay wa kala hadlayaan dadka runta sheegayana maxay samaynayaan meel bay wada marayaan nimankani inay been sheegayaan waxa cad wayna arki doonnaa waynoo soo socotaa iyagoo shir qabanaya shir weyne been lagu samaynayo waryanaan fashinma midba meel kaga dhufanayne beenaan ku heshiinno waa in yarbay inoo soo jirtaa marka arrimi buu inoo sheegayaa mid yidhaha waa sixir mid yidhaahda fii udunaya waqrun dhagaha culays iga saarayo waxaan mama maqlayaba isdhaafinaya wuu maqlayaa ogaanbu isu dhaafinaya iyo kaartadii ugu khatarsanay isticmaali jireen oo ah qur-aanka ha dhegaysanine ku buuqa waxay og yihi qur-aanku inuu yahay kalaam ilaah inuu halka aftahamada heerka ugu sareeya ka taagan yahi macaaniduu ku hadlayana macnihii ugu cajiibsanaa uu xambaarsan yahy nimankanna ay yihiin dad aqoon-yahanoo luqadda garanaya haddayba maqlaan inuu qalbigooda u dhaadhacayo deetna maxay kaga ilaalin jireen mar alla markuu nebigu eh, bilaabo qur idinkuna oo sidiic yaala suuqa hee qayliya markaa hadalhadal ma dheera marka toban nin u timaado ee tobankuba qayliyaan adna aad hadasho cidma ismaqlaysa cisma maqlayso taasay ku dhaqmi jireen waqaala aladiina kafaruu laa tasmacuu lihada alqur'aani walqow fiihi lacalakum taglibuun maalin kaliya waa gaari doonnaa ayuu nebigu meel gaaban kaga soo laabay suu suuratu wanajmi ku bilaabay way hogteen gebigoodu sidoo shimbiri madaxa ka saarantay markuu soo gaadhay fasjuduu lilaahi wacbuduu way wada daateen marka iyagaa iska ilaalin jiray inay qur-aanka maqlaan marka iyaduna waa dariiqe ay samayn jireen inay qur-aanka kaga tagaan markay haddaba gaar isugu noqdaan gaar markay isu noqdaan ay keligood noqdaan runta ayay dhayda ka caddayn jireen waxay sheegi jireen inaanu waxani ahayn been abuurad inaanu sixir ahayn inaanu xidigan ahayn inuu xaq yahay bay sheegi jireen arrinkaa waxaa ka garaabay waliid muqira qiila waa soo socdaa sheegi doona waxa ka garaabay nadar ibnu alxaaris waxaa ka garaabay ninka la dhaa cutba qisada cutbana waa ninkaynu hadalaynay shalayto aynu lahayn beder baa lagu dilay oo wuxuu dhalay ninka la ydhahda abu xudayfa cutba weye ne badan buu ahaa maalin baa nebigoo dawaafaya xaramka ayaa iyaguna ay fadhiyaan masaajidka waryaadeen qurayshay banaan la soo xaajoodee maanta aniga ii daaya waayo hore la soo xaajood bay idhahdeen wuu sida caadiga dadka cuqaladu yeelaan ayuu hordhac wanaagsan sameeyey maxamedow waad garanaysaa halkaad nagaga taallo reerkaad ka soo jeedo sumcadday leeyiin aduguna wanaaggaad la kacantay waxaanu kaafilayna waxbuu saa u akhriyey haddana waxaad noola timi wax kala geeyey nin iyo xaaskii aabba iyo inankii ummaddii midba meel baad ka tuurtaye waxani waxaan ku hayaa hadday yihiin xooladoon aanu xoolo ku ururinno ilaa aad noqoto ka ugu xoolaha badan quraysh haddii waxani ay tahay madaxnimana aanu ku boqorno oo kugu caanadaadinno ku caleemasaarno oo dawlad yar ya aanu maka kaaga dhisno haye united nationa ictiraaf maba jirinba haye ta saddexaad haddaad guurdoon tahayna aanu gabadh alla gabadhaa doonto ead jeceshahay kuu guurino ee annaga noo calaamadiyo haddii waxaan ku hayaa wax kaa weynoo colol iyo ciidamo iyo rooxaamo kaa waaweynu ku hayaanna aanu xoolahayaga ku bixinno dhakhtarka ugu cajiibsanee dibadda ah aanu kuu dirno soo dibadda uma dirtaan aanu dibadaha ku dirno qof kale nebigu aad iyo aad buu u dul badnaa adigoo waxyigii adduunkaba lagu badbaadinaya wata oo ilaahay risaalad kuu soo dhiibay oo mabdai mabdayada ugu qaalisanaa sida haddii lagu dhaa gabadh baad raadinaysaa waad muraadalaacilad bal waxaad igula hadlayseeg haddii lagu dhaa lacag iyo jeebad baad ka hadlaysaa iyo madaxnimana waad qarraacmilayd nebiguu dhagaysanayaa iska wada cantalebaqashiis aakhirka wuxuu ku yidhi awaqad faraqta yaa abalwaliid ma dhammaysay abalwaliidow haah buu yidhi sidaa daba dhegaysa aduguna haye buu yidhi laba gacmood buu xagga dambe u tuurayoo saasuu u dhegaystay intuu xamiim tanziilu min alraxmaan alraxiim kitaabun fusilat aayaatuhu qur'aanan carabiyan liqowmin yacqiluun bashiira wanadiira wuu dhegaysadhegaysadhegaysadwaxaad sayloon baa ku socda deetana wuxuu soo gaadhay nebigu in acraduu faqul andartukum saaciqatan mila saaciqati caadin wa amuud hadday jeestaan waxaad ku tiraa waxaan idinka digayaa hanqarhkii iyo danabkii ku dhacay iyo amuud markiiba afka ku dhege ilaaha iyo ehelnimada ilaah iyo kugu dhaaray ilahliyan bal hanqarhkaasuu naga jooji deetana wuu laabtay qurayshi markiiba wejigii ahriya wallaahi wuu bedelayey warya waa la taabtay waa un lagu taabanaya ninka adigaa u tegayo adiguumbaa lagugu soo khalaas adigoo maranbaad sarkaysa wallaahi wuu maran yihi markaasuu yimi uhi waryaadehe iyo fulinimo kay doontaa noqota aniga igu qora oo maanta aniga yeela dibna ha yeelina waar maxamed raacayn aynu u kala baxna isagii calab haddaynaan raacayn haddaynaan raacayn buu waa caqligu sheegaya wiilkiisa haddaynaan raacayn aynu u kala baxna isagiiyo carab ma dhicinti qadiyadda kale qur-aankuna ka hadlay waxa weeye qisadan sheekhu tilmaamayoo in habeenkii loo soo dhukusi jiray habeenkii ayay yimaadaan oy dhagaystaan saddexdii oday ee qurayshi ka dhaqaaqayay ayaa dhegaysanaya habeenkii qur-aanka nebigu ku tukanayo waa ninka la yidhaahdo abujahal iyo abu sufyaan iyo ninka la dhaa akhnas ibnu shurayq akhnas isagu quraysh maaha waa reer haqiif waa reer daa'if laakiin waa la bahwadaago dhiig iyo dhaqanku la bixiyaayo waa odayaashu ka mid yahay yuu la dhalaninbe saddexdaasaa isugu yimaada hadhow markay ka soo dhaqaaqaan bay isku soo dhacaan ragaad ka timi way isfahmaan rag waaweyn way isfar garanaya waryaadheen haa bal laynoo qaado haddii layna arko waynu ceeboobaynahay dumar iyo carruurta wallahi inaanay diyawkaber markii way raacayaane hayna ceebaynine yalo gurigaaga joog iyo waay waay waa laysugu dhaartay waxoodii habeenkii dambu nin kastaa idhaahdaa iman maayaane aduu saylloonkaaga yaraa heeh or iska soo dhegayso labadii kale weye saddexdii waa laisu yimi habeenkii dambena laysku soo dhacay laysdhaarsay habeenkii saddexaadna siiba mid walbaaba ila waa gaale gaalaan dhaar garanaysa oo yimaadeen habeen saddexaadki waa laysu badheedhay akhnas baa hadalka ku horreeyey waryaadhe warka dhayda ka caddeeyo ninkaw inaga dhegaysanay rag waaweyn baynu hayne ka warrama waayo nin ceel galay oo ka warrami waaye oo qolfood solomoodha saddex habeen baad wax dhegaysanaysaa ka warrama abujahal baa wuxuu yidhi maxaanu samaynaa reer bani cabdimanaaf abu sufyaan kanaa ka mid ah reer bani cabdimanaaf reer bani cabdimanaaf iyo bani maqsuum baa tartamayey deeqsinimay ku tartannay kala bixi weyne geesinimaan ku tartanay kala bixi weyne odaynimaan ku tartanay kala bixi weyne annagoo jilba isula dhacnay unbay yidhahdeen nebi baanu leenahay samaawaadka looga soo waxyoodo goormaan anagu helayna walanaan weligee rumaynayn aanu kaga buuqina ka ciidaynayn marka waa kii ilaahay soo dejiyey markuu ilaahay tilmaamayey qad naclamu annahum ilahay wuxuu tilmaamaya fainahum laa yukadibuunaka walaakina alaalimiina biaayaati illaahi yajxaduun kuwani adiga ku beenin maayaan oo adiga inaad runla tahay way garanayaan laakiin aayaadkay beeninayaan qadiyadii buu ka warramayaa faqaa'ilun mid hadlay yaquulu wuxuu odhanayaa haadaa qur-aankani sixrun weeye wa qaa'ilun mid kalena wuxuu odhanayaa fii udunaya labadayda dhagood waqrun culays baa ahaaday wa qaa'ilun yaquulu mid kalena dadkii xadgudbe ka mid ahi laa tasmacuu ha dhegaysanina lahu lilqur'aani wa fiihi qur'aankana falqow kubuuqa wahum iyaguna idaa marka bacdun bibacdin barhbarhka kale markay qad khalaa la gaar noqdaan ictarafuu way qiranayaan bianna xaqan inuu xaq yahay maa tala inuu waxa uu nebigu akhriyey uu xaq yahay way qirayaan wa annahu laysa kalaam albashari kalaam bini aadamn aan u ahayna way qirayaan wa annahu laysa lahu bimuftara wa annahu bay qirayaan laysa lahu inaanu ahay nebigu bimuftari mid abuurtay ictarafa waxaa qirtay alwaliid waliid muhiira ayaa qirtay uma nadaru nadarna waa qirtay nadar ibnu xaris wa cutbatu ibnu abirabicana waa qirtay bidaaka warka wastaqaruu way ku sugnaadeen wabnu shurayqin ibnu shurayq ninka la yidhaa wa huwa alakhnasu baaisna waa la soo noqdayoo arrinkaa waa caddeeyey kadaa waxa kuula mida ah, abu jahlin walaakiin ha yeeshee ublisuu waa la afxidhay ummadday u sheegi kari waaye wa kayfa laa sideen loo afxidhayn walxaal huwa uu yahay qur-aanku kalaamullaahi kalaam ilaahay oo munazahun laga ilaaliyey can nixlati ishtibaahi samaysi u ekaanti can ishtibaahi nixla samaysi inuu u ekaado wax la samaystay yahdii qur-aanku waa tusaa ilalatii dariiqadiibuu ku tusaa hudaaha hanuunkeedu aqwamu uu toosnaan badan yahay bihi qur-aanka ayaa yutaacu ilaahay lagu adeeca wa bihi daaila qur-aanka ayaa yuctasamu ariiqa toosan lagu qabsadaa wa huwa qur-aankuna ladaynaa agteeda wuxuu ka yahay xabluhu lmatiinu xadhiggii ilaahaya adkaa nacbuduhu ilaahay waa bihi qur-aankaanu ku caabudaynaa wanastaciinu bihi waanu ku gargaar weydiisanaynaa wa huwa qur-aanku alladii waa ka laa tanqadii aanay dhammaanayn cajaa'ibuhu layaabadiisu aanay dhammaanayn waa qur-aanka walaa yadilu lumi maayo abadan weligii musaaxibu ninka qur la saaxiibaana weligii amban maayo mucjisatan xaala kownihi mucjisatan uu yahay baaqiyatan jiraysa cala almadaa xilli oo dhan jiraya xataa ila alwaqti aladii qad wuciida xataa laga gaadhayo ila alwaqti xilligii alladii qad wuciida la ballanqaaday ilaa laga gaadhayo wa kayfa laa yactarifuun sidaanay u qiranayn wa huwa kalaamullaah sidaa awgeed baa qur-aanku wuxuu leeyahay hiid iyo culays aanay lahayn kalaamka kaloo dhan ilahi wuxuu leeyay inna sanulqi calayka qawlan saqiila waxaan barroyta daawanayay sheekh sacuudiya oo niman kanadiyaana iyo dumar ayuu ku akhriyayaa qur-aan oo aan waa kanadiyaan maba garanayaan deeta waxay jirocon waxay leeyihin hadalkani caadi maaha hadhow xadiis ku ahriyaya kan qudhiisu laakiin kii hore uu ka fuudiya baydha kan qudhiisu laakiin kii hore la mid maaha hadal caadiu ku ahriyaya gabay nothing waxa hadhow qur buu ku celinaya kii cuslaa waa kan maxay ku garteen hee hiid iyo culays buu leeyay saa ogeed baa ilaahay qur wuxuu nugu tilmaamaya wajaahidhum bihi jihaadan kabiira gaalada kula jihaad qur wax kaga culus ma jiro qur-aanka ilaahay subxaana watacaala wuxuu siiyey wax la yaab leh khaasiyad la yaab leh walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir qur waxa weeye kalaamullahi subxaanah munazahun wuxuu ka ilaashan yahay can nixlati ishtibaahin way isu idaafaysan tahay can ishtibaahi nixlatin inuu samaysi nixla waa intixaal qofku samaysto oo koobigareeyo waxaan odhan jiray gabay xayirka oo kalea nixla laydhaa intixaalka waxa weeye shay uu ka gabyo ninkaasi inaad shayga shaygiisii aduguna ka gabeedo oo dariiqiisii raacdo marka soomaali wuxuu noqonayaa ku dayasho can nixlati ishtibaahin inuu u ekaado mid lagu dayday qur-aanku muxuu qabtaa yahdii wuxuu tusaa ila ilalatii dariiqada hudaahaa hanuunkeedu aqwamu uu toosnaan badanyah ilahay baa tilmaamay ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam dariiqba dariiquu ka toosan yahay ayuu cagta kuu saareeya bihi qur-aanka yutaacu ilaahay lagu adeecaa subxaana oo qofka doonaya ilaahay inuu adeecaa waa kan warkuu ku adeecayay qur-aankaa ku yaala tafaasiishii wixii ilaahay doonayoo dhani wuxuu ilaahay necbaayo dhan ku yaalaan wixii ilaahay loogu dhowaanayay iyo wixii lagaga fogaanayay intuba halkaasay ku yaalaan wa bihi isaga ayaa yuctasamu la qabsadaa qofka doonaya inaanu ambanin oo aanu lumin isagu ku dhegaa wa xablullahi lmatiin wactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu xabliga la sheegaya waa ka wa huwa qur ladayna agtayda wuxuu ka yahay saanu aaminsannahay xabluhu xadhigga alle almatiinu adag engo'ayn waa xablulmatiinoo sina ku goy maayo nacbuduhu waa caabudaynaa bihi bilqur'aani qur'aan baan ku caabudaynaa qofka qur-aan ku caabudi waaya ee qur cagta saari waaya alla ma caabudin hawuu ku caabudaya afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaa midna waa muttabic midna waa mubtadic mutabic waa ka qur iyo sunnada dabada cagta saaray ayaa mutabic laydhaha ka wuxuu doono yeelaana waa mubtadic wanastaciinu ilahayna waa gargaar weydiisanaynaa bihi bilqur'aan wa huwa qur-aanku alladii shayga laa tanqadi aanay dhammaanayn cajaa'ibu layaabtiisu layaabkiisu ma dhammaado si kastaa loo fasiray kumanaan kitaaboo tafsiira ah la fasiray haddana sheekha maanta bilaaba war hor leh oo cajaa'iba oo aanad boqolkii kitaabeed akhriday ka weyday ayaa ilaahay soo marinaya qur-aankaad weligaa ahriyaysay ilaa maalintaa dab ka baydhay ayuumbaad maanta macno hor la fahmaysaa washu aayad waxanay ka warramaysa ama ninubaa la soo istaagayo aayaddaad ilaalka ka hoysay eed kumanaanka goor akhriday ayuumbaa macno hor leh waar xagbuu kaga jiray dhinaceeba talow laga furay khasaa'intiisu ma dhammaanayso laa tanqadi cajaa'ibu walaa yadilu abadan musaaxibu qofka la saaxiibaana luwi maayo ilahay baa tilmaamay subxaana wa tacaala waayo qur-aan markuu soo dejiyey muxuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay qofka kitaabka qabsada faman ittabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqa ibn cabaas baa mane wuxuu yidhi laa yadilu fi dunya walaa yashqa fi alaakhira adduunkana ku habaabi maayo aakhirana ku guuldarraysan maayo mucjizatan waa mucjiza baaqiyatan jiraysa cala almadaa weligii jiraya xataa ila alwaqti ilaa laga gaadho wakhtigii alladii qad wucida xilligii loo ballamay qur-aanku waa mucjiso baaqiya oo mar walba cusub laa yamalu bikasrati tardaad baa laydha kucelcelinta laa yumallu bikasrati tardaad ku celcelinta badan lagama xiiso dhaco gabayga gabay ugu fiican iyo qolada heesaa dhegaysta heestay ugu jecel yihiin hadduu dhowr maalmood dhegaysto wuu ka kacaya si cuntada looga kaco u nacaya wuu ka daalaya laakiin qur'aanka weligii hadduu ahriyo wuu sii macaanaanaya ramadaantaasaad wadaysaa wadaysaayo sonkor buu kuusii noqonayaa markastood akhrido waxaa kaloo la yaab leh sidii maalintii la soo dejiyaa uu xifdiyaana ayuu maantana u xifdiyan yahay oo aan waxna lagu dari karayn xarf lagu dari karin xarfna laga dhimi karin walow taqawala calayna bacd alaqaawiil laahadna minhu bilyamiin uma laqatacna minhu lwatiin fama minkum min axadin canhu xaajiziin ilaa goormuu qur-aanku shaqaynayaa ilaa qubayli qiyaami saaca qiyaamaha in yar waxa isku xiliya saddex baa isku xiliya oo taymkoodu isku waqti yahay waa qur'aanka iyo dadka muslimiinta ah iyo kacbada marka ay qiyaamuhu soo dhowaado ayaa ilaahay uula imanaya qur-aankana ugu horeeyo habeen buu ilaahay ku imanaya wa wainahu la yusra cala kitaab illaah falaa yabqa minhu xarfun habeen baa loo imanayaayo waa la wadalacaya xaashiya cadcad baa loo imanaya xaashiya cadcad isla maalinkaana dabayl baa soo dhacaysoo wixii islaamah ayay sanka ka gelaysaa kuwaasaa dhimanaya markaasuu ula imanaya ninkii xabashiga ahaayee dalbaha lahaana kacbada oo dhagaxdhagax buu tuuraya kacbadu markaa waa exbyr alla wax looga baahanyay haddii kuwii ku dawaafilaaye ku cibaadaysan laba ay dhinteen qur-aankiina la laalay wax macnay ku fadhiyaan marka ma jirto hamoodin iyadoo muslimiinta iyo umuruhu camirayiin inay burburayso maya ilaahay baa difaacaya subxaana marka waa xilligaasoo yaa isugu hadhaya shiraaru lkhalqi cinda allah qaar adduunka ugu shar badanba qiyaamuhu dhaca qiyaamuhu qof ilaahay yaqaan uma dhaco wuxuu u kuwa ugu sharka badan oo isu fulfulaya say xooluhu isu fulfulaan waayahay baabu kifaayat illahi tacala nabiyahu lmustahsi'iina bih min kufaari qurayshin waman tabicahum halka sheekhu wuxuu kaga warramayaa ilaahay kifaayada uu ku filnaaday tacaala koreeye nebiyahu nebigiisa kaga filnaaday almustahzi'iina bihi kuwii ku dheeldheelayey oo min kufaari qurayshin quraysh kufaarteedii ka mid ah iyo waman tabicahum qaar iyaga uun ku raacayoo xumaantaa ku raacay waqad kafaa wuu ka kaafiyey allaahu ilaahay waa kaafiyey rabbunaa rabbigeenna ahi wuxuu kaafiyey almustahsi'iina buu ka kaafiyey albucadaa'i fogaaday nebiyahu nebigiisa soo qadar fabaa'uu waxay la laabteen biradaa geeri silaca arrada mowt caadiya maaha haddii arrada lagu idhaa waa geeri silac lagu dhinto fa camiya waa indhabeelay al aswadu ninka la uma intaa ka gadaal alswad alaakharu aswadkii kalaana istasqaa calooshaa shubantay fa ardathu waxaad dishay alyadu gacantii baa dishay kadaa waxa kuula mid ah kadaa sidaa ayaa ashaara uu ishaaray lilwaliidi waliid buu ishaaray malku jibriil baa ishaaraya fantaqad waxa ku soo kacay aljurxu dhaawici wal caasi ninkii caas la odhan jirayna kadaaka sidaa ayaa facarada waxa u dhacay facarada waxa ku baxay li lirijlihi lugtiisa waxa ku soo baxday ashawkatu qodax xataa ushiqa ilaa uu u dhintay qodaxdii awgeed walxaarisu ninka xaaris la yidhaa ijtiixa waxa la jiidhsiiyey biqayxin malag malax baa la jiidhsiiyey malaxdaasoo basaqa uu tufayey uurka ayaa bislaaday wa cuqbatu ninka cuqba la yidhaana qutila waxa la dilay fi yowmi badrin maalintii bader baa la dilay abulahab ninka la yidhaanaa baa'a wuxuu la noqday sariican degdeg buu ula laabtay bilbalaa balaaye ayuu la laabtay aaminhum kooda sideedaadi aslama waa islaamay wahwa alxakamu ninka xakam laydhaa weeye faqad kafaahu ilaahay waa kaafiyey sharahu sharkiisuu joojiyeyoo id yuslimu kol hadduu islaamayba ilaahay sharkiisii waa joojiyey ilahi subxaana wa tacaala suurat lxijri wuxuu ku yidhi innaa kafaynaaka almustahzi'iin nebi allow annagaa kaa kaafinay annagaa ku filan kuwa kugu dheeleelaya kuga cayaaraya suuratu kawsarna wuxuu ku yidhi inna shaani'aka huwa alabtar labada aayadood way sii kala xeel dheeriyi sii xeesha dheeri waxa weeye ka ku nacabi isagaa dabar go'an wuu dabar go'an yay dhigi maayo tafirra ka tegi maayo annagaa tirtirayna shaani mustahziu waa qayb ka mida shaani'iinta waxaa jira ninku necab oo aan kugula soo dhiiranayn inuu kugu cayaaro markaa qoladan ciyaaraysaa maxay isku darsadeen nacayb iyo dheeldheel sideed nin ayaa cabdulaahi bni cabbaas tirinaya oo sideeduba nebiga ku dheeldheeli jiray oo sideedooduba silic iyo saxariir u dhintay ayuu tilmaamaya kooda koobaad waa aswad ibnulmualib ibnu asad ninka la yidhaa nebigaa habaaray salawaatu rabbi wasalaamu alayhi facamiya ilaahay ou indhaha tir buu yidhio dembuu markiiba yidhi isagoo demtiiya ayuu iska soconaya ayuu isleeyahay bal meelihii u dhaadhac dabeetana delow buu ka dhacay maalintii dambeoo meel jarow ka dhacay sidii buu ku dhintay ka kalena waxa la yidhaahdaa aswad ibni cabdiyaquuf isagana jibriil baa yidhi sow kan maaha kaad ka cabanaysaa nebigoo jibriil la joogo ayuu soo maray soo aflagaadeeye sui ilaahay gaga filnow sui sawkan ma ahaa sidaasunbuu ku yidhi saasuu ishaaray fa ardathu lyadu gacantuu ku ishaaray hadduu ishaarayuun calooshunbaa khalaas lingii xunbaa furmay lingaxaa furmayoo calool socod khalaas sidiibuu ku socday mabuu ka soo hadhinba waxaa ku xigay waliid ibnu muiira waliid ibnu mughiira isagana wuu ishaaray jibriil baa ishaaray isaga isagoo laafiyoonaya nin aad u xaragood u ahaa oo magaalada soo haysta ninka ugu sarreeya shulluhuu dhigi jirayoo maryo xariir uu xidhan jiray deeta wuxuu soo agmaray nin tumaal ah tumaalkii ayaa leeb uu samaynayey maradu soo qabsatay waar ka fuji baa layidhi maanaha foorarsada buu yidhi ma nin weynoo ree hebeloo foorarsadad iska socday deetana sidii kolba ugu dhufanaysay ayay boqonta ka gashay dee leeb caadiya may hayne way ku hambaabuqday sidiibay jidhkii u gaadhay kamabuu kicinisna halkiibuu ku dhintay caas ibnu waa'il sahmi ayaa ka afraada isagana nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi jibriil buu uga cawday jibriil baa ishaaray halkaa lugta isagana cafwan waan isweydaariyey raalli ahaada weliid muqiira isaga nabar horeo beri hore ku dhacay ayaa ku soo kacay nabarkaas wuu dhimanaya leeb beri hore ku dhacay dagaaladii dhowr sano ka hor ayaa ku soo kacay ninka laakiin xaragoonayey ee leebku ay u qaadatay maradu waa caas ibni waa'il isahmi afara'ayta aladii kafara biaayaatina waqaala la'uutayanna maalan wawalada aطalaca alghayba am ittakhada cinda araxmaani cahda waa ninkii ku soo degtay isna sidiibuu ku dhintay alxaaris ibnu caytalat asahmi isagana jibriil baa ishaaray deetana intan iyo laabta ayuunbaa bislaatay oo malax iyo balaaya dhaansatay saasuu u tufa waa laga yaacaa deetana isna waa dhintay ka kuxiga waa cuqbata ibnu abi mucayd oo nin dhallinyarana aha nebigana aad u dhibi jiray dagaalkii beder baa gacanta lagu dhigay koob iyo toddobaatan nin bay ahaayeen keligii baa gaar loo saaray eedarradu iyo mujrimnimadu meel ma fadhiisato toddobaatankii kale saa looma eegin bal waa la karaamaynaya cuntada ugu fiican baa la siinaya maxaabiista gaal bay haayeen ama isagu waa mujrimu xarbin gaar baa loo saaro nebigu wuxuu idhi caliow dhinacawla bax oo ninkaa shaqe ka qabo suu yidhi man allah hablaan dhalay hablahaygiyaa looga tegayaa suu nebigu yidhi linaar baa looga tegayaaye iyo wixi aad adkayso ama afeef horo yeelo ama adkaysi dambe deetna bartii baa lagu dilay isaga waddadii ninka ku sixigaa waa abulahab cabdilcusa ibnu cabdilmualib nebiga adeerkii isagu dagaalkii beder toddoba maalmood ka bacdi ayaa ilaahay ku riday sariican taa uu sheegayaa waa toddoba maalmood ilaahay wuxuu ku riday xanuun laydhaa alcadasa oo kasoo bax ah oo gudba oo ay carabtu baasaystaan oo qofka loo dhowaan korona kasta uu ka darnaa qofka hadduu ku dhaco cidiba may agmari cidiba ma agmari karto hadday agmarto uu ku dhacaya guri bay ku xidheen nimadiisii halkaasuu ka jibaadayay ilaa uu ka dhintay saddex maalmoodna bakhti buu ku ahaa markii dambe qaarku yidhah waryaadhahe ciibbaydu adduunka uga bixiye tawarda odayga aasa god bay qodeen afkana waa duubteen hangoollo dhaadheer bay soo goosteen odaygaysaa u riixayaan hangoolka bay ku riixayaan deetana way ku rideen deetana ciidday ka daba tuureen ka sideedaad waa xakam ibnu abilcaas isaga ilaahay waa hanuuniyo wuu hanuunay waanu islaamay saxaabi baanu noqday sharkiisii keligii baa ka islaamay waana ilaahay galladii waa ninka dhalay marwaan ibnu xakam weeye alxakam ibn abilcaas nebigu wuxuu ku yara ciqaabayoon wuxuu ku yidhi meelaan jooga ha ilaa intaan ka dhimanayo xakamow deetana sidaa loo masaafuriyey daa'if buu joogay ilaa nebigu uu ka geeriyoonayay markiibu iska waqad kafaa nebigu ilaahay waa kaafiyey almustahzi'iina kuwii ku dheeldheelayey albucadaai foga albucadaa'i bay ahayd hamsaha wuxuu u jaray lidaruurati nad allahu ilaahay baa kaafiyey rabbunaa rabbigeen ah fabaa'uu waxay la laabteen biradaa silikudhimasho inay silic ku dhintaan facamiya waa indhabeelay alaswadu uma alaswadu laakharu aswadka kalena istasqaa calooshaa shubantay aswad ibni fa ardathu waxaa dishay jibriil gacantii jibriile lagu tilmaamay ayaa kow kaga siisay kadaa sidaasoo kale ayaa ashaara uu ishaaray lilweliidi weliid buu jibriil ishaaray fantaqada wuu ku fiiqay fartiio fantaqada aljurxu dhaawac sabanna ku dhacay ayaa ku soo kacay walcaasi ninka caasna laydhaana kadaaka sidaa ayaa isna u ishaarayoo facarada waxa ku yimi lirijlii lugtiisa ashawkatu qodax qodaxdeennii caadiga ahayd maahee waa leeb yaroo gamuuna ayaa ku dhacay xataa ushiqa ilaa usaa ku naf waayey walxaarisu ninka xaaris laydhaa ibnu caydalana ijtiixa waa la jiirsiiyey biqayxin malax basaqa uu wa cuqbatu fii yowmi badrin qutila maalintii beder baa cuqbana la dilay abulahab ninka laydhaana baa'a wuxuu la laabtay sariican degdeg ula laabtay bilbalaa'i waa qasri buu ku sameeyey aaminuhum kooda sideedaad aslama waa islaamay wa huwa alxakamu wa xakam ibn abilcaas faqad kafaahu ilaahay waa ka kaafiyey sharaw sharkiisa id yuslimu ay id aslama kol hadduu islaamay baabu mashi kufaari u baab yahay odayaashii qurayshadoo u dhaqaaqay ay ru'asaamu wujuuhum fii amrihi amri nabiy sal l slam ilaa cami abi aalib bni cabdilmualib tana waxay ka warramaysaa wufuud galaabaxaysa oo u kala dabqaadaya odayaashii quraysheed iyo abu aalib maxaa laga xaajoonayaa dacwadda islaamka si loo caburin la ee loo hor istaagi lahaa uma intaa ka gadaal mashad way dhaqaaqday qurayshun quraysh al acdaa'u acdaada ahaa way dhaqaaqeen ilaa abi aalib bay u dhaqaaqeen an yusaa'uu in la xumeeyo ayay ka dhaqaaqeen min ibnihi muxamadin inankooda muxamed ah inankiisa muxamed ah fi sabbihim cayda uu caayayo iyo wa sabbi diinihim diintoodu wax ka sheegayo wa dikri caybihim waxyeelladooduu sheegaayo fii maratin mar u dhaqaaqeen wa maratin mar labaad bay u dhaqaaqeen wa mara mar saddexaad walxaal huwa isagoo abu aalibna yadubu waa difaacaya wa amra amrah arrinkiisana waa xoojinaya fii aakhiriilmaraati markii ugu dembeeyey qaaluu waxay idhaahdeen actinaa muxammadan muxamed nasii wakhud qaado cumaarata cumaaro qaado ibnanaa inankayaga qaado badalahu badelkiisa inanka dhigo qaala wuxuu ku yidhi aradtum oo waxaad damacdeen ay a aradtum akfulu inaan kafaalo qaado ibnakum inankiisa inankiina aan kafaalo qaado wa uslimu aan dhiibo ibnii yuqtaluu inankaygana inaad dishaan inankiinana idin koriyo idin kolkoliyo masaasaa garateen idinkoo rag waaweyne halkan wuxuu kaga warramayaa nimanka la yidhaahdo qurayshi waxay u adkaysan waayeen dacwatu tawxiid oo socotaa waxaan laba sana iyo sanad ahayn ayay socotaa waxa gubaya waidaa dukira allahu waxdahu shmaasat quluubu aladiina laa yuuminuuna bialaakhira waidaa dukira aladiina min duunihi idaa hum yastabshiruun marka ilaahay la soo qaado way jirircoonayaan waxaa gubtay dacwadii tawxiidka waxa gubtay wax ka sheega asnaamta caydan la sheegayana cay maaha inagu taynu cay u naqaano cay maaha way dhaafta cay cay waxa ah ma hadlaan ma maqlaan wax ma tarayaan wax ku yeeli maayaan taasaa caya tala sheegaya waa taa waxay u adkaysan waaya asnaamta wax laga sheegayo dabeetana wufuud iyo oday albay soo xuleen ay leeyihiin aynu la xaajoonna abu aalib markii koobaad waxay kala ballameen waxay bandhigeen keliya inuu afkiisa haystooo waxba aan u sheegin nebigu waa diiday wuxuuhi ma daynayo weliba wuxuu u raaciyey waa dhegaysta hal erey baan idinka doonayaa halkaa erey carab iyo cajanba waa ku abu abujaal baa soo boodoo yidhi ma erey keliyan ku qabsanaynaa haa tobankeed baannu ku odhanaynaa noo sheeg sudhi waa laa ilaaha ila allah isiska kacay ajacala alaalihata ilaahan waaxida wndalaqa almalau an imshuu wasbiruu cala aalihatikum ina hada la shayun yuraad marka tii hore saasay ku kala kacdayoo nebigu wuxuu ka gaadhsiiyey waxay jeclaayeen ummadoo dhan baa u talinaysaan deetna wuxuu u sundulluxiyey ereygii ay diidanaayeen saasay ku kala kaceen door labaadkiiba u yimaadeen doorkan waxay wadaan waxay wadaan sannad iyo sannad bal haddaad diidda inaad aamusto haddaad diidda inaad aamusto sanadna aanu kula tijaabina waxaad hayso oo taada aanu kuu raacno sanadna taayada noo raac marka waa khamraam waa laisku celinayaayo taayadu haday saxan tahayna taayadu hadday saxan tahayna waa dee nala yeelatay taadu hadday wanaagsantahayna waan kula yeelannay gacantiina wadagelinayna waa kii ilaahay soo dejiyey qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun walaa antum caabiduuna maa acbud walaa ana caabidun maa cabadtum walaa antum caabiduuna maa acbud lakum diinukum waliyadiin mar saddexaadkii bay soo noqdeen maxay leeyihiin inan baanu ku wadnaa sheekadii ugu rakiisanayd wey sheekadii ugu rakhiisanayd nin soo xuleen yaa maxamed ag istaagi kara lamid noqon maayee yaa ku dhadhow ninbay soo xuleen qurux iyo qaayo iyo maskax iyo waxoogay ku tuhmayeen cumaarat ibni weliid laydhaa oo khaalid korigu weyn khaalid weliid oo weliid dhalay sida kan qaado dhiiggiis iyo dhaxalkiis iyo dhaqankiisaba qaado anagani maxamed nasii anu kidifne intuu ku qoslay buu idhi atuctuunii ibnakum liuqadiih ma inankiinna ii dhibaysaan aan quudiyo cuntooyin kala duduwana siiya inankaygana waan idiin dhiibaa inaad birta ka asashaan war wax rag weyn loola yimaada maahee ordayo iska noqda tiina way noqdeen mar afraadkii oo gebagabadii bay idhahdeen hadalka adkeeyen intii horena way baryotamayeen oday weyn baa tahay magac baad nagu leeday waa caynkan sulux bay wadeen maanta casaankay saareen abu aalibow adigiyo reerkiinani maanta waa kala hagaagaynaa ama dhan baynu wada maraynaa ama waa kala dhaqaaqaynaa maxaa loo wada hadlayaa inaad naga joojiso inankaada adeerka u tahay iyo inaannu dagaal safayna kugu soo qaadno abudal waa nin weyn ka dhaafay wuu garan karaa dagaal wuxuu yahay qurayshoo dhanna uu garanayaa reer bani haashim oo aan xataa dhammayn hataa cabdimanaafoo dhan ma bani haashim bani haashimna ma dhamma xataa qaar badan baa gaala ah abulahab midnaba dhexboodaya wuu arkay in xaaladu kulushahay deete waa nin weynoo wuu yeedhay adeer adiga iyo aniga iyo reerka toona culays ha saarine adeerada wax ka maqalo meel dhexa isugu yimaad nebigu wuxuu dareemay inuu odagii dabcay deetana wuu himhimsaday wuu ilmeeyey odaygu markuu arkay inanku adeerkaawe ah ooyaya ayuu hi waarukaadi jooji ilmada wallaahi lan yasiluu ilayka bijamcihim xataa uwasada fi turaabi dafiina gabidheer buu bilaabay uu leeyahay walee ilaa god lay dhigo inaan saa laguu eegayne hawshaada wado maalinta la kala dhaqaaqa quraysh way tashadeen waar miyaynu dagaalanaayo xaramkaa dhiigu qulqulaa mise xal kaleynu keennaa xal kaleynu keenaynaa waa maxay waanu xayiraynaa nimanka gebigooda xisaar iyo godoomin bay ku rogaynaa waxaan maanta united nationka iyo meelahaas fadhiistan idhahdaan qoladaasaa la cunaqabateeyey waa looga horreeyey hshalaad baratee waa la shubi jiray waa looga horreeyeyo waxay dhahan reer bani haashim bariidada maca bariidaa lagu daray iyo iibka iyo guurka iyo isdhexgalka loo tawaabi maayo meel yar waxa lagu xareeyey gol ah laba buurood dhexdooda saddex sannadood bay halkaa ku jireen habeen wax la soo tahriibiyo nin nin yar maaragtay u diirnaxa ayaa waxu soo tahriibinayey sidaasay qurayshi ay ku dhaqmayeen uma mashad qurayshu waa dhaqaaqday alacdaa'u cadowga ahaa ilaa abi aalibin an yusaa'uu in la xumeeyo ayay la dhaqaaqeen min ibnihi muxamadin fii sabihim wa sabi diinihim wax ka sheega diintoodii iyagaba wa dikri caybihim fii maratin mar wa maratin wa mara saddex jeer walxaal huwa yadubu difaacaya wa yuqawi wuu xoojinaya amrahu amra nabiy abu aalib marka wahuwa wuxuu noqonaya damiirku abu aalib fii aakhiri lmaraati qaaluu waxay idhaahdeen actinaa nasiib muxammadan wahud qaado camaarata bnana badalahu badelkiisa qaado qaala wuxuu idhi aradtum waxaad damacdeen akfulu ibnakum inankiina inaan kafaalo qaato wa uslimu inaan dhiibo ibnii yuqtalu uma madaa waa dhaqaaqay nebigu yajharu xaala kowni yajharu isagoo la jahraya bitawxiidi tawxiidka la jahraya walaa yakhaafu aan gacanqabadkooda sadwadu waa gacanqabad ciqaabta wey wa ajmacad qurayshu quraysh waxay isku raaceen an yaquuluu inay idhahdaan saaxirun ixdaruu ka digtoonaada wa canhu xaggiisana miiluu ka leexda waqacaduu way fadhiisteen fii samanilxaji xilligii xajka yuxadiruuna inay ka digaan minhu xaggiisay ka digayeen kulla qaadimin mid kasto imanaya ayay fadhiisteen dariiqadii waftaraqa annaasu dadkiina waa kala tegeen fa shaaca waa faafay amruhu amarkiisii bayna alqabaa'ili wa saara waa socday dikruhu sheegitaankiisuna qabaa'ilkiibuu dhex xulay maalintaa uu dareemay inuu abudaalib ku duldhimanayo ayaa nebiguna sii laba kacleeyey dacwadii oo meel walba ka sheegay manaasiishay deggan yihiin maxaafishay isugu yimaadaan waddooyinkay marayaan ayuha annaas quuluu laa ilaaha illah tuflixu in allaha yaamurukum an tacbuduu walaa tushriku bihi shaya dacwadii buu labalaabay saxaabadii buu diray nimbe meeshuu marayuu ka ahriyaya dabeetna waxaa soo dhowaaday xajki xajki waa soo dhowaaday waryaadhaheen carabi dhan walba way isaga imanaysaa ninkan baaqaya qaylinaya way arki doonaan ila mana indhala mana dhegalaae su'aalla weyna weydiin doonaan ninkani waa maxay bay odhan doonaan ha dhowta kala hadli nimba meel buu ku dhufan seeni saaxir shaacir kaadib maxaa la majnuun waaraynu shirna oo wax ku heshiinno waa shirkii koowaad ee loo ballamo been in la sameeyo qabiil dhan baa waxay u shirayaan in been la sameeyo si tumaalaha la gargaraaco shir baa la qabtay deeronadwa yaa jeermaaninaya weliid ninbaa hadlay kaahinaynu idhaahno weliid baa soo boodaya waar kahaanada waa naqaanaa waxaanay akhriyaan iyo zamsamtam iyo gurxankoodii ma laha waynu aragnay mid baa idhi waa saaxir siduu saaxirku wuxuu tuftufi jiray iyo wuxuu gungunti jiray tiina kumaynaan arag mid baa idhi shaacir waa gabyaa si oryaah gabaygasoo inaga naqaanay gabyaaga wada ah. mid walba balku miisaan nooc walba ma qabsanayo haye maxaanu idhaahnaa adugu balle ba idhahdaan noogu weyn wixiiba diidday inahu fakara waqadar uma faqutila kayfa qadar uma qutila kayfa qadar uma nadar uma cabasa wabasar uma adbara wastakbar faqaala in hada ilaa sixrun yuar waataynagu ahrino yuairna way jirtaaanfilauair culamada qaar tafsiirkaa sheega sixrun yuair sixir wax raadeeya ama sixir yu'ar lasoo naqliyo lasoo waariday waa sixir caalamiya oo caalamka laga soo waariday halkaasuu ka wadi waayo in hada ilaa qowlulbashar sawslihii saqar wamaa adraaka maa saqar waxa lagu kala tegey wadooyinka aynu fadhiisanno oo aynu ku nidhaahno sixrun yuthar waa sixir caalamiya oo loo kala hayn oo meelaha laga keenay lasoo waariday buu noo keenay dabeetna waddooyinkay fadhiyaanoo qoladii timaadaba way u sii sheegaan iyagii baaba ducaad noqday ila waxa la rabay markay soo arkaan ee la weydiye ka jawaabaan iyagu iyagaaba ku bilaabaya ninbaa jira dacwad baabay fidinayaanba kuyagaba doonanaya walaa taqcuduu bikulli siraatin tuuciduuna watasuduuna can sabiili illahi man aaman marka ummadii horena saasay samayn jireen dhammaantood isku dariiq weeye qolooyinkii xajka yimina markay xajkii dhammaysteen dacwaddiina ay maqleen waxay qaadeen warkiioo qabaa'ilkii carbeed kii ugu fogaa ilaa kii ugu dhowaa warkii baa iswada gaadhay ninbaa soo baxay maka ka soo baxay ku baaqiya diin noocaasa warkii waa faafay dab dhagax lagu dhuftay ayuunbuu noqday uma madaa waa socday yajharu bitawxiid isagoo tawxiidka la jahraya walaa yakhaafu aan ka baqanayn sadwat alcabiidi waa addooma dee waa bini aadan sadwadoodii ciqaabtooda ka maayo wa ajmacad qurayshu quraysh waxay isku raaceen an yaquuluu inay idhaahdaan huwa saaxirun waa saaxir ixdaruu ka wa canhu xaggiisana miiluu ka wa qacaduu way fadhiisteen fii zamani lmawaasimi xilligii mawaasimta xajka ayay fadhiisteen kulla dariiqin yuxadiru inuu ka digaya minhu nebiga kulla qaadimin mid kastoo imanaya waftaraqa annaasu dadkii waa kala tegeen fashaaca amruhu arrinkiisu wuxuu ku faafay bayna alqabaa'ili wa saara waa socday dikruhu markii la sheegay caalamkii ay kala tegeen waa tan jawaabtii koobaad ee ka soo noqotay wa walu wafd baabu dikri wafdidi najraan qolada najraan ka timi najraan waa mandiqada niminka la ydhahdo januub koonfurta sacuudiga iyo waqooyiga yamanta magaalada najraan waa magaalo weyn oo weli iminka maaratay lagu nool yahay weeye waxaa loogu abtiriyay nin laydhaa najran ibnu sayd ibnu yashjib niman waxaa deganaa caraba oo laakiin kiristaan oo nasaare ah laba goor bay soo wafdiyeen kani waa wafdigii koobaad wafdiga dambana madiinuu noqonaya wafdigaa damba mucaarad bay haayeen nebiga caaradioo la doodaya waa kii nebigu markii dambe dhaan ishabaarno kala bixi weynay mubaahala aynu u baxno tacaalow nadcu abna'ana waabna'akum wanisa'ana wanisa'akum waanfusana waanfusakum uma nabtahil marka qoladani way ka duwayin kuwaa dambe oo kuwani hanuun bay u socdaanoo waabay hanuunayaan markiiba min najraana najraan waxa ka yimi qowmun duul baa ka yimi qoomkaasoo aslamuu islaamay ciddatuhum tiradoodu cishruuna waa labaatan lamaa markii calimuhu ay ogaadeen bisidqihi runtiisa jaa'a waxa uu yimi abu jahlin fasab waa caayay wa aqdaca aad buu u xubeeyey cayda markay lafjab noqoto ayaa la ydhaahdaa sabbun muqdic waa cayf xoonbuur wa aqdaca alqawla hadalkiibuu fool xumeeyey lahum iyaga bila sabab sabab la'aan fa acraduu way ka jeesteen wa qowluhum qowlkeeduna wuxuu ahaa salaamun calaykum salaam nabadgelya korkiinna ahaato laysa lana ma lihin maca jaahilin kalaamu annagu jaahilka lama hadallee salaamun bay idhahdeen nimankane way yimaadeen labaatanna way ahaayeen isla markay nebiga la fadhiisteen qur-aankiina uu ku akhriyey ayay markiiba islaameen waana qolada suuratulqasas ka warramayso waidaa samicuu laqwa acraduu canhu waqaaluu lana acmaaluna walakum acmaalukum salaamun calaykum laa nabtagi ljaahiliin qolada weeye markaa nimankiioo intay rumeeyeen markiiba ka soo dhaqaaqay ayaa abujahalku wax baasoo feejigan buu ahaa wixii maka ka socdona waan la socdaa meel buu u taagan yahy deetana uu ka soo horbaxuui waaryaadhehe weligayo maanaan arag wafdi idinka sharbado idinka doqonsan waxbaa laydiin soo diro sahan baa laydiin soo diro waxbaa tuurta iskaga qaadanaysaan iska qiiroonnaysaan waar sahan baa haydeene eh? deetna wou caayay hadalle xuxun buu ku yidhi deetna saa waageen iska dhaafay salaam almutaaraka minaga iskugareedba ah minagaa wada murmayna laba murantay masawdey maba wada hadli karna bay waa iska soo weydaarteen ninkiina sii dacwadii ayuu markaa hoohaya sooma waa hoohaya wajaa waa ka yimi najraana najraan qowmun duul baa ka yimi aslamuu ciddathum tiradoodu lama calimuu markay ogaadeen bisidqihi jaa abuu jahlin baa u yimi fasaba waa caytamay wa aqdaca alqawla hadalkiina waa foolxumeeyey lahum iyaga bila sabab wax dhiba u geysteenna may jirin fa acraduu way ka jeesteenoo lamay tirsanin wa qowluhum salaamu qowlkooduna wuxuu ahaa salaamun laysa lana malihin maca jaahilin mijaahila kalaamun hadal lagama dhexeeyo baabu dikri quduumi dimaad ibni saclabata calayhi halkana waxa ugu yimi dimaad nin la yidhaahdo wa yuqaalu dimaam sanadkii shanaad iyo sanadkii sagaalaad ayaa loo kala garan layahay wa dimaad ibnu saclaba alsdi ma aha dimaad ibnu saclaba asacdi kaasi madiinuu ugu iman doonaa kaasi isaguna cajiib buu ahaa dimaad ibnu saclaba asacdi waa ninkii ee ku dhaarinaya samaawaadkii arlada waa ninkii ku dhaarinayay kolba wuxuu yidhaahdo waa ninkii shanta salaadood yidhi anuu xabadna ku dari maayo ka dhimi kaasi madiinuu ahaa laakiin kan waxaa la ydhahdaa dimaad ibnu saclaba alsdi ninkan haddaynu qadinno warkiisa ninkani wuxuu ahaa nin dadka wax cilaajo ah wax dabiiba ah. dabiib buu ahaayo dadyowga maskaxda looga jiro ee waxoogay la maray ayuu dabiibi jiro waxbuu ku ahriyi jiray wax alla wuxuu ku ahriyi jiray garan deetna wuxuu soo maqlay qoladii xajka ka laabatay ayaa nimbawer warbuu celinayanimbawar buu celinaya mka haddii dhacdaynaga dhex dhacdo nimba sibuu u qaar waxa odhan nin soo baxay khayr leh qaar waxa odhan nin aanu kala garan weynayn qaar waxay odhan nin waalan baa soo baxay qaar ba waxay ku celiyeen nin waalan baa maka wareeriyeyoo xagga kale u rogay wuu soo dhaqaa wuxuuhi war niyo ninkaa tolow waa intaasoo gacantayda lagu dabiibee ma soo dabiiba iyo haa wuu soo dhaqaaqay sho isagaa la dabiibi doonaa isagu wuuuisle waba dabiibaysaa deetana makuu soo galo wuxuu idhi war bal ninkii waxoogay laga sheegaayey itusa fartaa loogu fiiqe nebigiioo kacbada harhkeeda fadhiya ayuu yimi wuxuu idhi maxamedow dadka wax tufaanahay in ilaahay gacanteeda kugu shaafina waa laga yaabaaye ka warran haddaan kugu tufo nebigu wuxuu idhi ina alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wamin sayi'aati acmaalina washhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamedan cabduhu warasuuluh ama bacd id igu eli si ugu celiyo sui acid falaqad balagna qaamuusa albaxri wallaahi badda gunteeday soo taabatee igu celi saa loogu celiyey ashhadu an laa ilaaha ila allah washhadu anna rasul intaasaa waayd gebigeedu haybadii kalaamkan ayuu qaadi kari waayey nin caqli iyo garashow dhashayna uu ahaa gebiga markiiba hanuunkii buu qaatay khalaas dabeeta wuu laabtay nebigu wuxuu yidhi hayla joogine reerii ku noqo diinta gaadhsii uma ataa waxa yimi dimaadu dimaad baa yimi wahwa lasdi waa dimaadkii asdiga u yimi si uu u caddaysto amrahu amarka nebiga binaqdi naqdi inuu naqdiyu tijaabiyo bal inuu run sheegayo inuu been sheegayo inuu waalanya inuu caafimaad qabo ayuu tijaabinayay maa huwa ma ahayn an muxammadun khadab inuu khudbadeeyey aslama waa islaamay lilwaqti ay fi lwaqti laamku waa bimacnaa fii bisidqin run wadahab waana iska tago reerahoodii ayuu ku tegey uma ataa dimaadu baa yimi wahwa lasdi liyastabiina amrahu binaqdi siuu arrinta nebiga u caddeeyo naqdi iyo ku caddeeyo maa huwa arrinku ma aha an muxammadun khadaba khudbadeeyey aslama waa islaamay lilwaqti waqtigiiba waa islaamay bisidqin run wadahab baabu dikri ada qurayshi lnabiy llahi sal allahu aleh wasalam walilmustadcafiina aladiina aamanuu bihi wattabacuuh mabxaskan waa toddoba beyt wuxuu ku soo ururinayaa nebiga iyo saxaabada waxay dhibaato u geysteen qurayshi ay gaadhsiiyeen wa uudiya nabiyu nebiga waa la dhibaateeyey maa shay ayaa la dhibaateeyey lam yu'da aan la dhibaatayn man qablahu ciddii ka horraysay ee min annabiyiina ah wadaasaasina mimaa waa shayga yudaacifu laalaabaya lahu nebiga u sii laalaabaya u korinaya al alujuura ajaryada dhibaatadaa la dhibaataynaya waa waxyaalaha nebiga ajarka u badinaya walow yashaa'u hadduu dooni lahaa ilaahayna dumiruu waa la burburin lahaa quraysh tadmiiran burburin baa la burburin laha laakiinoo maha yeeshee cid marka ay admaruu qariyeen addaqaa'ina nacaybka calayhi nebiga u qariyeen maa mukkinuu looma gelin inay nacaybkoodii fuliyaan oo gacan u qaadaan oo nebiga waxyeeleeyaan fastadcafuu waxay daciifsadeen man aamana kuwii rumeeyey waliba kuwa rumeeyoo dhan maahee kuwii aan qabiilka ka dhalanin ayay daciifsadeen camaaran bay daciifsadeen addayiba camaarkii wanaagsana ummahu bay daciifsadeen abah iyo aabbihi ummu bilaalin bilaal hooyadii bay daciifsadeen wa bilaalan cadaba bilaalna waxa cadaabay umayatu ninka umaya laydhaa baa cadaabayey oo ciqaabayay oo dhibaataynayay wa minhum waxaa ka ah dadka la dhibaateeyey jaariyatu baa ka ah gabadha jaariya laydha jaariyatu bani mu'amil wa minhum waxaa ka mida ah zinniiratu baa ka mid zinniirat rumiya kadaaka waxaa kuula mid ah ummu cambasin gabadha laydhaa ummu cambas wabnatu hayeynanteeda wabnu fuhayratin fadii sabcatuhaa toddobo weeye toddobadaba ibtaaca waxa iibsaday haa toddobada damiirku wuxuu noqonayaa toddobada asidiiqu abubakar baa iibsaday uma actaqa waa xoreeyey jamiicahum siday u dhan yiin lilaahi ilaahay dartii buu u run sheegay nimankii quraysh ahaa warbaahintoodii ay waddooyinka la fadhiisteen waxba way tari weyde dacaayadoodiiyo waxba way tari weyde hadalkii iyo negoshiyeshinkii ay abu abudaalib la gelaya waxba waa tari waaye maxay micinsadeen inay dhibaato u bilaabaanoo cadaab bilaabaan ah. nebi maxamed kuma dhacanoo abubadaalib baa halkan jooga mid ciyaala suuqa aflagaadeeya ha joogto mid wax ku yara tuura ha joogto laakiin ciqaab inay mariyaan kumay dhacayn qolooyinkii reeraha ka soo jeedayna nin walba waxay go'aamiyeen nin walba ninkii xigaa inuu ciqaabo marka odayga kuwa adeerkaa iyo ka ku dhalay iyo ehelkaa lagugu sallidaya laakiin qolooyinka cidlada laga helay waayo waa dadkii ducafada ahaayee addoomma ahaa een cid u oyda loomooyaan ayay noqonayaan inuu loomooyaan waxaanu naqaanaa dad liitee dad liita maaha ee looga jeedaa uun dad baanay meesha ku lahayn u damqada oo dhawar ka daaya oo gargaara oo dee hootada ka sanqadhiya idan nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa la dhibaateeyey dhib aan yarayn oo dee magacay xataa ka bedeleen mudamam bay yidhahdeen mudamam maxamed ba may jireen deetana wuxuu nebigu yidhi waryaadhahayd miyaydaan la yaabeen sida cayda quraysheed ilaahay iga leexiyey maanta o dhan mudamam bay caayayaan anna maxamed baa la yidhaa cidlay ku basbeeleen cidlay xabaddu kaga dhammaatay waxay kale yidhaa waa shaacir waa kaadib waa kan waa kan maray aflagaadeeyaan maray gacan u qaadaan intaa maxaa loo sameeyey in ilaahay subxaana wa tacaala darajadiisa dallacsiiyo ajar siiyo walow yashaaw hadduu alla dooni la ilaahayna doonista muxuu ku xidhay doonista nebiga malag buu soo diray wuxuu hi nebiga warayso hadduu ku idhaa okay labada buurood ba isku dhufee waaweyn markaa doonista ilahay maxaa lagu xidhay doonista nebiga markii la weydiiyey ee malagku jibyaa la weydiiyey nebigu wuxuu ku idhi maya isagoo dhiigu hayrafayo oo dhan walba lagu dhuftay oo la soo caayo oo la soo celiyey oo meeluu u noqdan lahayn ayuu haddana yidhi maya ha halaagina dhabarkooda kuway dhali doonaan ayaan ka rajaynaya qaar ilahay caabuda taarikhda aad u ahriya cuqba ibnu abimacaydkaynu soo sheegaynay inantiisu waxay ka noqotay ummu kulsuum bintu cuqba kuwa waxyga qora abujahal inankiisii cikrama ayaa duulaamada qaadayoo diinta fidinaya markaatuu nebigu sugayey waa taa waanu gaadhay markuu adkaystay ee uu sabray wuu gaadhay dhaxalkii toddobadan uu tirinaya waa toddoba saxaabi oo toddobadoo addoomma ah yaa uga cafwan cammaar iyo labadiisa waalid adooma maaha iyagu waa xulafo afarta kale addoomma ah iyagu waa reer bani cabs waxay la xulafoobeen qolooyin quraysh ka mid ah, kuwiibaa dhibaya waa cammaar iyo hooyadii oo la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa aabbihii waa yaasir hooyadiina waxa la yidhaahdaa sumaya bintu khayaad sumantu bintu khayaad baa la yidhaahdaa waana awalu abu jahl baa dhibi jiray maalin siduu u dhibayey u dhibayey u dhibayey ayay maqashiisay hadal aanu jeclaysanoo waran buu ku dhuftay wuxuu kaga dhuftay cawrada meel halisuu kaga dhuftay deetna waa u dhimata awal shahiiday noqotay aabbaheedna aabbihiina wuxuu noqday awalu shahiid waxaa soo raaca bilaal iyo hooyadii bilaal ibn rabaax hooyadiina waxaa la odhan jiray xamaama xamaamat alxabshiya labadaana waxaa dhibaatayn jiray umaya bnu khalaf beder baynu ku gaari doonnaa bilaaloo gacantiisa ku aarsaday oo gacantiisa ku ciilbaxay oo ninkii umaya ilahay u gacan gacangeliyey ayaanu arki doonna gaari doonnaa waxaa ka mid ahayd jaariyatu bani mu'amil jaariyatu bani mu'amil qabiil bani mu'amil la ydhaa inan yaroy lahaayeen aad bay u dhibi jireen qayladeedaa laga fadhii waayi jiray deetaa abubakar baa soo mara waan miskiinadeel iska daa adigaa kharibeeye bal wuxuu qaba bay odhan jireen deetana haddana waxaa ka ah zinniira zinniira bikasri zaay wannuun ilmushadada weeye zambaru aniga ii laakiin zambara maaha iniga muxuu idiin qoray zambara waa khada waa zinniira zinniira rumiya iyaduna waa addoon la dhibaatayn jiray waxaa ka mid ah umbucambas iyo inanay dhashay qofka ugu dambeeyana wuxuu ahaa caamir fuhayra oo saabiqiinta ka mid ahaa oynu shalay soo marnay saddexdaa markaynu ka saarno camaar iyo labada waalid maxaa soo hadhay afar afartaa waxa iibsaday abubakr sidiiq markuu ka iibsaday kuwii lahaa ilaahay dartii buu xoreeyey aabbihii baa hadhow ku qabsadoo yidhi aabba haddaad wax xoraynayso rag xoog leh oo maalintai xaaladu kululaato ku difaaca maad iibsatid yaa abati uriidu maa uriid hadal cajibu kaga baxay aabbo waxaan doonayaa waxaan doonayo adugu meelsokaad ka hadlaysaa ya raggu difaacee anugu waxaan doonayaa janno iyo aakhiraan doonaya waa kii ka warramay dabeetna waxay dacaydeen qurayshi abubakaroo dadkii xoreynaya ma arkeen rag iyo dumar isugu jiro dacaayad bay mareen waxay idhaahdeen miyaa garanaysaan abaal horey ku lahaayeen abaal hore xidhiidh bay lahaan jireenoo abubakar wax kale maahee si kalu uu xurmaynayaayo hamoodin dar ilaahay waa kii ilaahay difaaca yidhi wamaa liaxadin cindahu min nicmatin tujza ila ibtiqaa'a wajhi rabbihi alaclaa walasawfa yardaa abubakar bay ku soo degtay wa uudiya nebiyu nebiga waa la dhibay maa lam yu'da waxaan la dhibin man qablahu cid ka horreeyo min annabiyiina ah wadaa mimaa yudaacafu wixii ballaadhinaya lahu nebiga alujuura ajarka u ballaadhinaya walow yashaau hadduu dooni laa ilaahayna dumiru waa la burburin laa tadmiiran burburin laakinahum ha yeeshee id admaruu markay u qariyeen addaqaa'ina nacayb maa mukkinuu inay nebiga dilaan lama makaninoo waa laga ilaaliye ilahay baa ka difaacay fastadcafuu waxay daciifsadeen man aamana ciddii rumaysay cammaaran cammaar ah adayiba wanaagsan umma hooyadii abahuya aabbihi umma bilaalin wa bilaalan cadaba waxaa cadaabay umayatu wa minhu waxaa ka mida jaariyatun jaariyad wa minhu waxaa ka mida siniiratu rumiya kadaaka waxaa kuula mid ah ummu cambasin wabnatuha wabnu fuhayratin fadii sabcatuha waa toddoba ibtaacaha waxaa iibsaday toddobadaba asidiiqu uma actaqa waa xoreeyey jamiicahum lilaahi barra baari buu sameeyey wasada muttaqa ilahay waxaan weydiisanaa cilmi naafica iyo camal saalixa subxaanaka allahum bixamdika من ثنيات